رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أبواب الجمع بين الصلاتين labada salaadood oo laysu geeyo abwaabteedii waay baabu jawaasihi fi الsafari fi waqti إxdaaهuma wuxuu baabu yahay jawaasihi jawaasi ljamci jamcinta bannaaninteeda ama labada salaadood oo laysu geeyo bannaanideeda fi safari safarka dhexdiisa laysugu geeyo fii waqti ixdaahumaa labada salaadood middood wakhtigeedana laysugu geeyo labadooda mid ka mida wakhtigeeda labada salaadood laysugu geeyo oo la wada tukado ayuu baabu yahay waxaa soo gelaya ama midii horaysay baa la lasoo dibdhigayaa oo jamcu ta'khiir baa la yidhahdaa ama tii dambaysay baa lasoo hormarinaya ta kale lala tukanaya oo jamcu taqdiim baa la yidhahdaa labadu way soo gelayaan waxayna ka mid tahay eh, sidoo kale taysiirka iyo fududaynta shareecaday ka mid tahay sida gaabintaba loo siiyey musaafirka ayaa waxaa loo siiyey inuu salaadahana kulmin karo wakhtigood isu geyn karayo salaadaha la kulmin karayo marka waa duurka iyo casarka iyo maqhribka iyo cisha salaada subax iyadu cidna uma tagto waa salaad goonideeda u taagan waay ayb intaana horay u soconin su-aal xalay soo aroortay oo ahayd qaxootiga oo musaafiriin baa mise musaafiriin ma aha iyaga laftoodu inay musaafiriin yihiin ma rumaysnaa laakiin hal qodob markii la joogo bay wadaadadooda qaar ka mida ah waxay ka doodaan inaynan jumcada lagu lahayn halkaa qodoboo jumcada ku saabsan bay dood doodgeliyaan amaa cibaadaadka intooda kale ama soon ha noqoto ama salaadaha ha noqoto ee xugum musaafir mana isa siiyaan mana qaataan oo maalan salaadaha ma gaabiyaan salaadaha ma gaabiyaan inay gaabiyaanna dadka uma sheegaan wadaadadooda soonka marka la gaadho waad iska afuri kartaanoo dib baad ka qallayn kartaan oo musaafiriin baa tihiin ma dhahan bal wax weeyaan waxay ku laasimiyaan dadku inay soomaan le'anna musaafiriin maaha laakiin markay jumcadu timaaddo baa waxaa la yidhaahdaa ma nihin deegaan deegaan ma nihin sidaas daraaddeed jumcada laynuguma laha halkaasay doodu gashaa marka qodobkaa marka waxaan ugu tegi doonnaa kitaabka salaada jumcada ka hadlaya ayaa inoo soo socda kaasaa munaasabadiisu ay tahy xaggee bay ka timid fikradan ah ee annaga qaxooti baana la dhahayoo jumcana laguma laha meeshaasaan kaga hadli doonnaa insha allahu tacaala ee waana fikrad aan sax ahayn islahaanteeda sax maaha leanno ruuxu hadduu yahay musaafir yahay waa inuu axkaamtii musaafirka kulli wada qaato laakiin qaybna waan ka qaadan qaybna waan ka tegayaa waa nooc taxakumoon sax ahayn masalada labaadee dadkani meel kale maba deganaba dadkani dhulkii ay deganaayeenbaa nabadgelye ahaan uga soo tageen meeshanay degeen wax dejiyeyba ama u n baa ku haysa ama cid kalaa ku haysa ilaahay wuxuu qadaray inay meesha soo degaan meesha ay degan yihiin ilmahoodii bay kaynsadeen wayna ku ilmo dhaleen carruurtay ku dhaleen baa qaangaadha meel hadda xumqumanay u socdaanna maca ayib sida saxdaa marka waxa weye meeshay hadda degan yihiin bay muqiimiin ku yihiin meeshay ka yimaadeen asalka iyo soomaaliya marka ay safar ku tagaanna markaasay musaafiriin yihiin markay deegaamadii asalkaa ku noqdaan noqdaanoo socoto ahaan ku tagaan oo carruurtoodii iyo reerahoodii qaxootiga ay degan yihiin meeshaasay musaafiriin ku yihiin laakiin deegaan ahaan halkanay degan yihiin halkan markay yimaadaanna xugum muqiim bay qaadanayaan markay ka tagaanna xugum musaafir bay qaadanaya waxaase qariib ah soomaaliga qaxootiga joogaayey wadaadadii waxay ku yidhaahdeen jumca laguguma leh isla wadaadkii sidaa ahaa markuu gaarisa soo dego jumcadii waa lagu leeyahy qaxootigu ka soo tegaygow soomaali qaxootiya weli laakiin qaxootii buu ka wuxuu yimid gaarisa naroobi kuwa joogaaye kama doodsano oo jumcadii waa tukanaya ama waa oogahaya balaayada dhadhaab ku dhacday maxay tahay aladu isweydii marka fikirkaasi aslan wax saxsan meel ma saarna waana u tegi doonnaa insha allahu tacaala ilaa waqti horay taagnaan jirtay laakiin masaladaasi waa uun masalo aan ku dhisnayn wax rasmiya kuma dhisna baabu jawaasihi fi safar nin kalaa jira su-aal ma fahmin su-aashiisa maxay haysaa hadduu ruuxu amba baxayo nairobi maalan ka baxaya salaadii duurkaa soo gashay duurkii buu tukaday duur kadib uu rabaa inuu dhaqaaqo meeshuu deganaa buuna joogaa casarkii intuu soo hormariyo ma la tukan karaa waa darsigeenna caawa kii xalay ma ahayn caawan ka hadlaynaa jamcinta salaadaha amaa masalada gaabintu ayadu ee eh, inaad safarka gasho mooyaane gaabin laguma ogola gaabintu goormay kuu bilaabanaysaa badankood culimmadu waxay qabaan magaaladaa degan tahay guryaha ugu dambeeya markaad dhaafto halkaasay rukhsada gaabintu kaaga bilaabanaysa laakiin magaaladii aad deganeed adoo dhex jooga gaabin ma lihid leanna safarkiiba maada gelinba saasay u badan yihin aaaar baana ku soo ama masalada jamcintu way noo socotaa waa darsigeenna caawa baabu jawaasihi fi safari fii waqti ixdaahumaa can anasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi sal allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii irtaxala uu rarto qabla an tasiiqa intaysan iilanin ashamsu qoraxdii qoraxdu intaynan iilanin oo aynan xagga galbeedka u leexanin waay kala barhka aysan ka leexanin oyna galbeed u iilanin hadduu wakhtiga rarto oo u dhaqaaqo wuxuu ahaan jiray akhara mid dibdhiga aduhra duhurkuu dibdhigi jiray abcan qabla an tasiiqa ashamsu waa duhurka ka hor macna duhurkii wali soo gelin hadduu rarto oo socodka bilaaba iyo safarta akhara mid dibdhiga buu ahaan jiray aduhra duhurkuu dibdhigi jiray ilaa waqtilcasri casarka wakhtigiisuu u dibdhigi jiray uma kadibna nazala waa degi jiray oo xilligii casarka marka la gaadho fa markaasuu kulmin jiray baynahumaa dhexdooda waa isla tukan jiray fain saaqat hadday iilato hadday qoraxdii leexato kala barhka ka leexato oo xilligii duurka la gaadho qabla an yartaxila intuusan raranin intuusan socodkiiyo rarashada bilaabin haddayba la gaadho xilligii duhurkaoo qoraxdu iilato sallaa wuxuu tukan jiray adduhra duhurkuu tukan jiray uma kadibna rakiba waa fuuli jiray duurka uu markaa taagan unbuu tukan jiray kadibna rakiba waa fuuli jiray gaadiidkiisuu fuuli jiro socodkuu geli jiray muttafaqun caleyh wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan oo limuslim muslim u sugnaatay kaana wuxuu ahaa nebigu sal ley waslam idaa goortii araada uu doono an yajmaca inuu kulmiyo bayna asalaatayni labada salaadood dhexdooda fi safari safarka dhexdiisa yu'ahiru mid dibdhiga ayuu ahaa aduhra duhurka xataa yadkhula ilaa uu galo walu waqti alcasri casarka wakhtigiisa bilowgiisu ilaa uu soo galo ayuu dibdhigi jiray duhurka uma kadibna yajmacu wuu kulmin jiray baynahumaa labada salaadood dhexdood dabcan wakhtiga casarka ayuu isugu geyn jiray oo wada tukan jiray xadiidkan waxaa deliishaday culimmada qaarkood oo qaba waxaa bannaan oo keliyata waa jamcu ta'khiir waxaa kuu bannaan uun salaadda hore inaad soo dibdhigto oo midda ka dambaysa wakhtigeeda aad la tukato sida duhurka inaad soo dibdhigto ood wakhtiga casarka la tukato ama maqhribka inaad soo dibdhigto ood xilliga cishaha la tukato amaa jamcu taqdiimka oo in tii dambaysay la hormariyo taasi ma bannaanay dheheen culimmada sidaa qabta ayaa xadiidkan ibnu cumar daliishatay xadiidkan waxaan dhihi la anas xadiidkan anas daliishaday oo waa riwaaya can axmed oo ibnu xasmi baa doortay imaamu maaligna waa laga wariyaa xadiidkan anas bayna deliishanayaane meeshan inoogu yaalla waxaa ka mid ah, sidaa qabta alimaam abu daawuud baa ka mid ah sunan oo wuxuu leeyahay laysa fii jamci taqdiimi xadiiun qaa'im jamcu taqdiimka wax xadiia kuma sugna buu leehay oo sugan wax xadiioo asaxay kuma sugna buu leehay xaggay ka deliishanayaan xadiidka anas waxay ka deliishanayaan u fiirso nebigu sal lla lay slam duhurkoon soo gelin hadduu socodka bilaabo duhurkuu dibdhigi jira soo ma casarkuu u dibdhigi jira waa jamcu ta'khiir ayib haddii uu duhurkoo soo galay socodka bilaabayana duhurka unbuu tukan jiray ayib muu soo hormariyo marka casrka salla الظuhra uma rakiba lama dhihin salla الظuhra wاlcasra macan uma rakiba lama dhihin duhurka unbuu marka tukanaya kadibna waa soconaya abcan casarkana wakhtigiisi buu tukanaya waa xadiidkan marka daahirkiisay deliishadeen culimmadaasi oo waxay qabaan jamcu ta'khiir unbaa bannaane jamcu taqdiimku ma bannaana waa ra'yi ayb wacan mucaadin radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigu sal ley waslam kaana wuxuu ahaa fii qaswati tabuuka dagaalkii tabuuk idaa goortay irtaxala uu rarto duulaan nebigu uu qaado sal ley wasalam dagaalkii duulaankii ugu dambeeyey wa bal waxaa la yidhaahdaa safar uu nebigu galoo madiine kaga baxo waa safartii ugu dambaysay waxa uun ka dambeeyey safartii xajka safartiisii xajatulwadaac baa ka dambaysay dagaalka tabuuk waa duulaankiisii ugu dambeeyey kaana wuxuu ahaa nabigu sal lay slam fii qaswati tabuuka duulaankii tabuuk wuxuu ahaa idaa goortii irtaxala uu rarto qabla an tasiiqa ashamsu qoraxdu intaysan ilanin ahara ayuu ahaa mid dibdhiga aduhra duhurkuu dibdhigi jiray xataa yajmacahaa ilaa uu la kulmiyo salaata duhurka ila alcasri casarka uu la ilaa uu casrka la jamciyo isla tukado yusaliihimaa labada salaadoodba xaaluu tukanayo jamiican ayagoo idil yani dhammaantood buu xilliga casrka wada tukanaya waidaa goortii irtaxala uu rarto bacda zayqi shamsi qoraxda iilashadeeda kadib hadduu rartana oo xilligii duurku soo galay ah wuxuu tukan jiray alduhra duhurka iyo walcasra casarka jamiican wadajir buu u tukan jiray waa jamcu taqdiim markaa tii horena waa jamcu tahiir uma kadibna saara waa socon jiray wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal lay waslam ida artaxala hadduu rarto qabla almaqribi maqribka ka hor salaaddii maqhribon soo gelin hadduu socodka bilaabo ahara mid dibdhiga ayuu ahaan jiray almaqribna maqhribkuu dibdhigi jiray ilaan markaa socod buu ku jiraa uma degi jirine salaadda wuu jiray xataa yusaliyaha ilaa uu tukado salaada maqhrib maca alcishaa cishaha la jirankiisa uu la tukado xilliga cishaha buu marka degi jiray markaasuu labadooda isla tukan jiray waida rtaxala hadduu rarto bacda almaqribi maqribka gadaashiisana cajala wuxuu soo dadejin jiray alcishaa cishuhu dadejin jiray maqribkuu tukanayaa kadibna cishihii buu isla tukanaya cajala wuu dadejin jiray alcishaaa fa sallaaha cishihii buu tukanayaa marka maca almaqribi maqribka la jirankiisuu tukanaya rawa waxaa wariyey wa abu daawuud waatirmidi alimaamu tirmidi wuxuu leeyahy xadiidkani waa xadiid xasanoo saxiixa ibnulqayim wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix sheekh albaanina wuxuu yidhi sanadkiisu waa saxiix calaa sharti shaykhayn laakiin xadiidka culimmada qaarkood baa cillaynaya oo waxaa cileeyay abu daawuud alxaakim ibnu xasmi iyo qayrkood baa xadiidkan cillaynaya xadiidku waa xadiid sugan cala saxiix waana xadiidka ay u deliishanayaan culimmada qabta in ay jamcu taqdiimka iyo jamcu ta'khiirkuba bannaanyahay haddaad soo hormarisana waad heli kartaa tii dambaysay haddaad tii horaysay dib dhigtana waad heli kartaa to kale aad la tukata labaduba waa bannaantae culimmada qabta ayaa xadiidkan mucaad ibnu jabal daliishanaya ayb waana culimadaasi waa jumhuurta waxaa qaba fuqahada saxaabo badani way ku tageen fuqahadana waxaa ku tagay alimaamu thawri shaafici axmed iyo isxaaq waxay leeyihiin ama ruuxaasi markaasi eh, socod degdega ah ha ku jiro ama socod ha dul saarnaado oo markaa socoto ha ahaado ama markaa yuusan socodba bilaabina laakiin safar guud uun ha ku jiro wuu jamcin karaa ama ha hormariyo ama ha dibdhigo labadu waa u bannaanta xadiidkan mucaad bay deliishanayaanoo dee nebiga sal lay waslam isagoo tabuug u socduu sidaa sameeyey waa hormariyay waa dibdhigay intaba waa bannaantahay bay leeyihi masaladaasina waa siday u xoog badan tahay sida raajixa wa ayb madhabka saddexaad ee masalada ku jiraay waa madhabka abu xaniifa iyo labadiisii saaxiib wey madhabka xanafiga oo iyagu maba qabaan jamcu taqdiim iyo jamcu ta'khiir toona ilaa maalinta carafa la joogo duhurka iyo casarka iyo habeenka musdelifa la jiifo maqhribka iyo cishaha xanafiya intaa unbay qabtaa in la jamcin karo laa hormarin walaa dibdhigitoona abu xaniifa ma qabo waxa la yidhahda jamcu ta'khiir iyo jamcu taqdiim ilaa labadaa meelood mooye saas daraaddeed xanafiyada inaad ku karto jamcin ma fududa qolyahan somaali tabliiqee wareega xataa fii axraj alaxwaal inay uun gaadiidka ka hadhaan mooye hadday salaadu qabsato inay jamciyaan ka sugi maysa leanna waa muqallidat lmadhab yani madhabka xanafiga bay mutacasibo u yihiin yani marka ma qabaan xanafiyadu jamcinta ma qabaan ilaa labada meelood mooye ayb masaladu marka waxay u xoog badan tahay saddexda ra'yi ee ku jira waxaa xoog badan ra'yigaas ay shaafici iyo axmed iyo isxaaq ay moreenoo adil axaadiistu ay kutusaysaayoo inay labaduba bannaan yihiin iyo dibdhigiddu labaduba inay bannaantay axaadiisteeduna waxaa ka mid a ah xadiidkan jabal baa ka وcan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa fi safari safarka dhexdiisa idaa goortii saaqad ay iilato ashamsu qoraxdu fii manzilihi meeshuu deganaa dhexdeeda meeshuu deganaa isagoo jooga oon weli dhaqaaqin oon raranin hadday qoraxdii iilato hee jamaca ayuu ahaan jiray mid kulmiya bayna alduhri waalcasri buu kulmin jiray qabla an yarkaba intuusan fuulin gaadiidka ousan dhaqaaqin waa waa jamcu taqdiim ah, casarkaa la soo hormarinayaa salaada duurkuu la tukanaya wakhtigii duurka fain lam taziq haddaysan iilanin lahu fii manzilihi booskiisa meeshuu deganaa intuu degan yahay haddayna iilaninna saara waa socon jiray ah, intaynan qoraxduu iilaninoo xilligii duurka la gaadhin haddii ay noqoto inuu socdo Ah, intaysa qoraxdu iilanin haddii uu safartiisa bilaabana waa iska socon jiray xataa idaa xaanat markay soo dhowaato alcasru casarku markay soo dhawaato fa jamaca markaasuu kulmin jiray bayna alduhri waalcasri buu kulmin jiray ah, hmm? xataa idaa xaanat alcasru ya nazala miyuu idiin qoree ah, nasala markaasuu degi jiray fa jamaca markaasuu kulmin jiray bayna alduhri waalcasri duhurkiiyo casarka dhexdooduu kulmin jiray ayib adiga haddii xilligii duurkoon soo gelin uu socdana duhurkuu dibdhigi jira leanna markaa waa socdaa haddii uu duhurkoo soo galay uu socodka bilaabayana casarkuu soo hormarin jira wuxuu asagoo jidhayoo socda inuu salaad u dego uu dibdhigi karo salaad aad dib u riixi karto looma dego safarkaagaa la wataa dibna waa loo dhigaa taasaa laga wada ayb waidaa goortii xaanat ay dhowaato lahu isaga almaqribu maqribkii ay dhowaato fii manzilihi meeshuu deganaa dhexdeeda isagoo meeshiisii degan haddii maqribku soo dhowaadana jamaca wuu kulmin jiray baynahaa maqribka dhexdiisa iyo wa bayna alcishaai cishaha dhexdiisa maqribkii cishuhu markaa isu geyn jiray oo cishuhu soo hormarin jiray waay waidaa lam taxin haddayna dhowaanin fii manzilihi meeshuu degan yahay dhexdeeda hadaysan maqribkiis haddayna maqhribku soo dhowaaninna hee rakiba markaa waa fuuli jiroo socodkuu bilaabi jiray maqhribkii ma soo dhowa wakhtibaa ka laaban socodkiisuu bilaabi jiray maqhribkaa u soo geli jiray isagoo marka socodkii wada oo socotaa xataa idaa kaana uma degi marka waa ka socon jira xataa idaa kaanat alcishaa'u cishaha markay ahaato oo waqtigeeda la gaadho ayuu nasala degi jiray fa jamaca markaasuu kulmin jiray baynahuma cishihii iyo maqhribkii oo markaa lasoo dibdhigay waxaa wariyey axmedu axmed baa kadalika waxaa soo saaray cabdurasaaq iyo abaraani iyo daara iyo bayhaq warwa waxaa wariyey buu yuri sheekhu ashaaficiyu baa wariyey fi musnadihi binaxwihi xadiidkaa mid la mid wa qaala wuxuuna yidhi fiihi xadiidka dhexdiisa waidaa saara hadduu socdo qabla an tazuula ashamsu qoraxdu intaysan zuulin ahara duhra duhrkuu dibdhigi jiray xataa yajmaca ilaa uu kulmiya baynaha wa bayna alcasri casarka iyo iyada dhexdeeda fii waqti alcasri casarka waqtigiisa dhexdiisa ilaa uu ku kulmiya macnaha xadiidkan cabdillaahi bni cabbaas sanadkiisu wuxuu ku wareegaysanayaa nin la yidhaahdo xusayn ibnu cabdillaahi ibni cubaydillah ibni cabbaas xusayn ibnu cabdillaah ibnu cubaydillaahi ibni cabbaas oo daciif ah ayaa sanadkiisa ku jira saas daraaddeed xadiidka sanadkiisu waa daciif laakiin xadiid ahaan waa saxiix muxuu saxiix ku yahay lishawaahidihi xadiidkaa hore mucaad ibnu jabal baa u markhaati kacaya iyo axaadiis kaleetaba marka shawaahidaasuu ku xoogaysanaya oo dacfigiisa kabaya saasuuna xadiidku ama xasan ama saxiix ku noqonaya wuxuu faa'iideeyey xadiidkani macnihii uu faa'iideeyey xadiidkii ka horreeyey oo ah inay bannaan tahay dibdhigidda iyo horumarinta labaduba waa bannaada madhabka culimmadii aan soo sheegnay wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma annahu isaga istuqiifa waa loo soo qayliyey calaa bacdi ahlihi ehelkiisa qaar ka mida korkoodaa looga soo qayliyey isagoo maka jooga ayaa isnaal xaasaskiisa ka midoo safiyata binta abi cubayd la dhihi jiray binta abi cubayd ayaa la soo sheegay inuu xaalkeedu adagayaho sakaraata saas way macnaha sida riwaayada abu daawuud istusrikha calaa safiyata wahuw bimaka isagoo maka jooga baa qayla uga timid safiya oo la yidhi xaalkeedu waa culusi ayb fajadda markaasuu la dadaalay ama la degdegay bihi isaga asayru assayru socodkiibaa la degdegay mar hadday xaalad degdega ku haysato waa inaad si degdega socod degdega gasha way jadda bihi sayr wuu la dadaalayo socod wuxuu galay degdeg ah. ka gaadha macnaha yani geerideeda inuu ka gaadhu raba hadday hortii geeriyotan aaska inuu ka gaadho fa ahara markaasuu dibdhigay almaqriba maqribkiibuu dibdhigay xataa qaaba ilaa uu ciilay ama uu tegay ashafaqu guduudkii ilaa uu tegay anagii soo marnay shafaqa ilaa uu guduudku tagay ama cawaweertu tagtay ayuu maqribkii dib u dhigay uma kadibna nasala waa degay fa jamaca wuu kulmiyey baynahumaa maqribkiiyo ceshihii buu jamciyey ayib uma kadibna ahbarahum wuxuu u sheegay dadkii la socday ana rasuula allahi sal allahu alayh waali wasalam rasuulku kaana inuu ahaa yafcalu mid sameeya dalika arrinka idaa goortii jadda uu la degdego bihi isaga assayru socodku uu la degdego socodku markuu la dhaboobo ama uu la dadaalo ama uu la degdego markaas sidaasuu samayn jiray buuhi nabigu sal lay waslam waxaa wariyey atirmidiyu baa ayuu ku wariyey wa saxaxahu wuuna saxiix sida uu inoo sheegi doono waxaa wariyey axmed iyo abu daawuud iyo nasaa'i sheekh albaani wuxuu leeyay sanadkiisu waa saxiix calaa sharti shaykhayn bukhaari baana soo saaray min ariiqin ukhra muslimna qaybta marfuuca buu warinaya oo ah kaana yafcalu dalika ida jadda bihi sayr ayb ama bukhaari aarka dhan buu soo saaray oo warinaya macnaha aarkan cabdilaahi bni cumar radi allahu tacaala canhu iyo uu ka warinayo kaana yafcalu dalika ida jadda bihi sayr wuxuu daliil u yahay inuu bannaan yahay jamcu ta'khiirka sooma leanna maqhribkii buu dibdhigay oo cishaha la tukaday wuxuuna yidhi nebigaa sidaa samayn jiray markuu safar degdega ku jiro ayib kelimada ah idaa jadda bihi sayr idaa jadda bihi sayr lafdadaa waxaa deliishanaya imaamu maalik baa deliishanaya oo wuxuu ku tagay jamacu wuxuu bannaan yahay uun ruuxu markuu safar degdeg a ah ku jiro oo ay arin haysato oo uusan yacni e, iska muxuu ahaayey e, xaaladiisu ayna caadi ahayn xaalado adagoo safar degdega ah markuu saaran yahay markaa unbuu jamacu bannaan yahay buu yidhi imaamu maalik caleyh raxmatullah xadiidkan uu deliishaday e, atbaacda imaam maalik qaar ka sida ibnu xabiib oo kaleetana waxayba leeyihiin markaad jid saaran tahay unbuu jamcu ku bannaan yahay laakiin axaadiistu qaar ka mida way radinaysaa ayb wamacnaahu xadiidka macnihiisu wuxuu idhi lisaa'iri ljamaacati jamaacada inteeda kaluu u sugnaaday ila bna maajah ibnu maajah mooye xadiidka ibnu cumar mid la macno ah waxaa warisay warisay ibnu maajah mooye hadda soo rawahu axmed soo muusan dhihin rawahu tirmidi inta kalena way wariyeen laakiin lafdigan midaan ahayn ku wariyeen jamacada warisa waxaa ka mida ah, muslim baa ka bukhaari wuxuu wariyey aarka iyo inta marfuuca labadaba muslimna wuxuu wariyey inta marfuuca oo kaana ida jada bihi sayr yani kaana yafcalu dalika ida jada bihi sayr nabiguu ka warinaya sal lay waslam axaadiistaasi marka waxay xoojinaysaa oo rajaxaysaa madhabka eh, aan soo tilmaannay in imaamu shaafici iyo axmed iyo khayrkood qabaan oo ah inuu bannaan jamcu taqdiimka iyo jamcu ta'khiirka labadaba waana sida raajixa baabu jamci lmuqiimi limaطrin aw hayrihi wuxuu baab u yahay jamci lmuqiim ah, yani eh, imaam shaafici caleyh raxmat ullah waxyaalaha uu deliishaday waxaa ka mid a ah in ruuxu isagoon jid saarnayn uu jamcin karayo eh, xadiidkii nebiga sal lla alay wasalam eh, muxuu ahaayey meesha la yidhaahdo markuu tabuuk joogay isagoon socotahayn waan soo marnay ayuu jamcinayay maqhribka iyo cishaha iyo duhurka iyo casarka wuu galay wuu soo baxay haddana wuu jamciyey wuu galay wuu soo baxay haddana wuu jamciyey marka wuxuu leeyahay dahala fakharaja dahala fakharaja waxay kutusaysaa inuusan musaafir ahayn socotona ahayn saas maanaa marka in sharti looga dhigo ruuxu inuu jid saaran yahay maa laakiin guud ahaan waa inuu musaafir yahay hadaad musaafirtood meel degtay welina xukunkii musaafirka aad leedahay waad jamcin karta haddaad hadii maalan duruufo kale ku haystaan ayadoo duruufaba ku haysanin baad iska jamcin kartaa maadaama aad musaafir tahay walow shaaficiyadu ay leeyihiin alwlaa waxa weeye haddayna markaasi safar socod uusan jirin oo uu markaa degan yahay sida fiican inuusan jamcinin waay laakiin waa u bannaan tahay balihi baabu jamci lmuqiimi ruuxii nagaa ayuu baab yahay limatanin roob dartii uu u jamciyo aw hayrihi ama roobka waxaan ahayn magaaladaadii baad joogtaa safarna ma tihid inaad u jamciso roob ama sabab kale asbaabta loo jamcin karayo ruuxu isagoo aan safar ahayn roobkaasi waa mid fuqahada qaarkoodna waxay sheegaan sida maaligoo kale hadday dhooba jirto ama mugdi jiro labadaasina wuxuu yidhaahdaa isaga madhabkiisa waa sabab ka mida asbaabta loo jamcin karo salaadaha a'immada qaarkood waxay qabaan hadday dabaylo dhacayaan hadday dabaylo jiraan ayadana waa loo jamcin karaan bay leeyihin toddobo wa amaaniyan iyo sideed buu tukaday toddobo mar ah hal waqti islaah iyo sideed hal waqti islaah wuu kuu fasiriyo adduhra ayuu tukaday waalcasra iyo casrka kuwaasi waa sideedda waalmaqriba ayuu tukaday iyo waalcishaa cisha kuwaasina waa toddobada bimacnaa waxa weeye maqhribkiiyo cishahana wuu jamciyey oo toddoba dee isla yihiin duhurkiiyo casarkana wuu jamciyey oo sideed bay isla yihiin muttafaqun calayhi ayb wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan oo liljamaacati jamaacada u sugnaatay jamaacadu warinayaan ila albukhaariya iyo wabna maaja mooye bukhaari ibn maaja mooye inta kale ay warinayaan lafdigaasi waxa weeye jamaca wuu kulmiyey nebigu bayna alduhri waalcasri casarka iyo duhurka dhexdooduu kulmiyey wa bayna almaqhribi waalcishaa'i cishaha iyo maqhribkana wuu kulmiyey bilmadiinati magaalada madiina dhexdeeduu ku kulmiyey isagoon safar ahaynoo magaalada madiina joogo min isagoo cabsi ayna jirinoo cadow uusan saarnayn walaa matarin iyo roob la'aan cabsina ma jirto cadow laga cabsanayo uma jamcinin roobna ma da'ayninoo roob dartii uma jamcinin iyadoo labadaa midna jirin buu salaadihii jamciyey ayb qiila waxaa la yidhi libni cabaasin ibni cabbaas waxaa lagu yidhi su la weydiiyey maa araada muxuu ula jeeday bidalika arrinkaa nabigu sal lay slam salaadaha uu jamciyey shiddadu maxay ahayd qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas araada wuxuu doonayey nebigu sal lay wasalam anlaa yuxrija inuusan cidhiidhi gelinin ummatahu ummadiisa ujeeddadu waxay ahayd inuu ummaddiisa cidhiidhiga ka saaro oo wax cidhiidhi ah ama diiq ah ama xaraj ah inuu ummaddiisa kala dagaalamo saasay ahayd ummaddu inaysan diintu cidhiidhi ku noqonin oo ilaahay maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj ah, xaraj iyo cidhiidhi inuusan ummadda gelin saas uula jeeday ayb riwaayada muslim laba lafdiba wuu ku wariyey imaam muslim min hayri khawfin walaa matar waa inoo qoran waa riwaayo riwaayada labaadi waxa weeye min hayri khawfin walaa safar iyadoona cabsina jirin safarna uusan ahayn sida ibnu xajar uu leeyahay ma jirta riwaayo saddexdaba isu geysa oo tiri min hayri khawfin walaa matarin walaa safarin saddexda riwaayo kulmise ma jirto ee waxaa laysku khilaafsan yahay ma safar baa mise waa matar khawfka waa laysku waafaqsan min hayri khawfin labada riwaayada way keentay laakiin ma waxa raacsan safar mise waxa raacsan matar ashaykh alalbani caleyh raxmat ullahi markuu riwaayaadka xadiidka iyo turuqdiisa ururiyey waxaa u soo baxday in ay sax tahay walaa matarin oo riwaayada walaa safarin waa shaada buu leeyahy waa shaada waa laga xoog badan yahay waa daciif tan inoo qoran min khayri khawfin walaa matarin baa sax ah oo sawaab oo maxfuuda ah saasuu leeyahy ayb xadiidkani sheekhu wuxuu yidhi qultu waxaan idhi buu yidhi wahaadaakani waa mu'alifka waay yadullu wuxuu ku tusayaa xadiidkani bifaxwaahu mafhuumkiisa wuxuu kugu tusayaa cala aljamci kulmin lilmatari roobka dartii loo kulmin karo fahm sida laga fahmayo waa macnaha laga fahmaya waxa weeye in la kulmin karo roob dartii salaada loo kulmin karo walilkhawfi cabsi darteedna in loo kulmin karo walilmaradi xanuun dartiina in loo kulmin karo xagee laga qaatay faxwaha ama macnaha ama mafhuumka ina tusay xaggee waa labo min hayri khawfin walaa matarin bay ku cad yihiin maradkana xaggee buu ka keenay wuxuu ka qaatay araada anlaa yuxarija ummatahu lianna mariidku xaraj buu ku jiraa halkaasuu iyadana kala baxay wa inamaa khuulifa waa la khilaafay buu idhi daahiru mantuuqihi xadiidkan mantuuqiisa daahirkiisa waa la khilaafay filjamci kulminta dhexdeeda ligayri cudrin cudurdaar la'aan la kulmiyo ah, xadiikani sidoo kaleeto mantuuqa iyo faxwaha faxwu waa mafhuumka mantuuqana waxaa la yidhahdaa xadiidka maxalu nudqigiisa waxa uu kugu tusay markaad ku dhawaaqdo dhawaaqaasi wixii macnaha laga qaadanaya waxaa la yidhaahdaa mantuuq dhawaaqaas markii aad ku dhawaaqdo macnaha soo degdegaya macno laga fahmayo kale kaana waxaa la yidhahdaa faxwa alkalaam ama mafhuumulkalaam baa la dhaha marka faxwaha ama mafhuumku wuxuu ku tusayaa in loo jamcin karo matar iyo khawf iyo marad soo ma mantuuquna muxuu ku tusayaa mantuuqiisu wuxuu ku tusayaa nebigoo jooga oo aan safar ahayn socotona aan ahayn waxaan u jeedaa safarna ahayn roobna haysanin inuu salaadihii jamciye magaalada madiinana jooga sooma magaalada madiinana jooga ibn cabaas oo xadiidka warinaya markii la weydiiyena wuxuu yidhi wuxuu ula jeeday inuu ummaddiisa xidhiidhi gelinin maxaa laga qaadan marka waxaa laga fahmay xataa adoon cudurdaar ba lahayn oon dhibaba ku haysaninba in la jamcin karo maxaa ayib marka haddaad mafhuumkii ku socotay mantuuqana maad ku socotidoo aad tidhaahdid cudurdaar baa iyadoon dhibba jirin cudurdaarna aadan lahayn salaadaha waad jamcin kartaa sida mantuuqa maad waad ku socotidoo taana qaadatid taa waxaa looga tagay buu ku leeyahay ijmaaca dartii baa looga tegay oo lagu ijmaacay waxaa lagu ijmaacay buu leeyahay inaan salaadaha la jamcin karaynin cudurdaar la'aan maadaama ijmaacu uu ka hor yimid xadiidka mantuuqiisa ijmaacaasaa marka mantuuqa meesha ka saaray mafhuumka umbaan qaadanayna way marka mafhuumka umbaan qaadanayna macnaha way macnuhu doonaya inuu caddeeyo macnaha wa inamaa khuulifa waa khilaafay buuhi daahiru mantuuqihi xadiidka mantuuqiisa daahirka ka muuqdaay waa la khilaafay oo filjamci kulmin ah ligayri cudrin cudurdaar la'aan in la kulmiyo ah iyadoon cudurdaarba jirin salaadihii ha kulmiyo ha layska wado taa iyada ah waa la khilaafay maxaa loo khilaafay lilijmaaci ijmaca dartii baa loo khilaafay oo kuwan kale maxaad u khilaafi weyday ijmac ma jiro mantuuq mafhuumka waxaan u khilaafi waayey oo waxaan uga tegi waay calashaani ijmac buriyaan jira ijmac diida ma jiru leh sidoo kaleeta waxaa looga tegay waliakhbaari almawaaqiit iyo axaadiista ku soo aroortay wakhtiyada salaadaha kow waxaan uga tagnay xadiidkan daahirka mantuuqiisa waxaan uga tagnay laba sababood ijmaaca oo diiday salaado inaan cudurdaar la'aan la kulmin karin laba axaadiista ku soo aroortay salaadaha wakhtiyadoodoo fara badan oo inoo caddeeyey salaad walba inay wakhti leedahay gooniah axaadiistaasina waa diidanta oo daahirka waxaa ka muuqda salaad walba in wakhtigeeda la tukado axaadiistii faraha badnayd ee awqaadu salaad ku soo aroorteen soo marnay taasuu tilmaamaya fa marka waxaa soo hadhaya buu yidhi markaa haddii mantuuqiisii ijmaacu iyo axaadiistii awqaaddu ay meesha ka saareen maxaa soo hadhaya marka fa yabqaa waxaa soo hadhaya faxwaahu xadiidka mafhuumkiisa calaa muqtadaahu sida uu keenayuu ku soo hadhaya oo ah macnaa yacni inuu eh, muxuu ahaaye matar iyo khawf iyo marad iyo kuwaa in loo jamcin karayo taasuu kusoo hadhayaa buui waqad saxa waxaa asaxay buu yidhi arrintii marka xoojinaya waqad saxa waxaa asaxay alxadiiu xadiikii waa asaxay fi ljamci kulmin lilmustaxaadati loo kulmiyo lilmustaxaadati u sugnaaday dheh jamac oo haweenayda dhiig shubanka qabta ama dhiig furanka qabta inay jamcin kartana xadiikeedu waa asaxay waan soo marnay soo ma waa kii nebiga ku yuri sal lay slam mxuu ahay haddaad kari karto duurka yaxri dibdhig casarkana soo hormari isla tuko soo maqhribka dibdhig cishahana wax soo hormar isla tuko ayb wlistixaadatu dhiig furankuna nawcun waa nawcu maradin waa nooc xanuunka ka mida intaasoo dhan muxuu ula jeedaa wuxuu doonayaa in uu kuu soo saaro roobka garanna isaga laakiin xanuunkana markuu ruuxu xanuunsanayo xaraj buu ku jiraa cidhiidhi buu ku jiraa salaadaha wuu jamcin karaa maxaa daliilu ah waxaa daliilu ah xadiidkan oo lianlaa yuxarija ummatahu mariidku xaraj buuba ku jiraa maadaama uu xaraj ku jiro jamcu waa u bannaanya waa midda labaadee daliilka labaad haweenaydii dhiig furanka qabtay shareecadu waxay u ogolaatay inay jamcin karto dhiig furankuna waa nooc xanuunka ka mid ah. taa waxay kala baxayaan waa xanaabilada madhabkooda waay madhabu axmed waa jamcul in ay u bannaan ruuxa xanuunsanaya inuu jamcin karo salaadaha waa madhabu axmed kaasuu marka adiladiisii wuu soo saarsaaraya meelaha ka soo saarsaaraya man saas weya walimaalikin maalik waxaa u sugnaaday fi lmuwaa xadiikaasi marka mxuu ahaayey cabdilaahi bn cabaas waxaa deliishanaya culimmada qaarkood oo qaba in salaadaha la jamcin karo iyada oo uusan ruuxu safarna ahayn roobna uusan jirin laakiin xaaja haysato shardi waxay ka dhigayaan waa inuusan caado ka dhiganin inuusan caadaysaninoo uusan wax joogta a ah ka dhiganin laakiin marka qaarkood adoo magaaladaadii joogaa xaaladi ku qabsanaysa xaaladda ku qabsanaysaa waxaa laga yaabaa inayna ku saamixin inaad salaaddii maqhribka tukato ama kugu adkaato waad dibdhigi kartaayoo cishahaad la tukan kartaa bay waxaa ka mid a ah culimmadaas oo culimmadii selafka rag badan oo ka mid ah ibnu siriin baa ka mid ah, waxaa ka mid a ah rabiicat ura'yi baa ka mid a ninkii imaam maalik sheekhiisa ah waxaa ka alxaafid ibnulmundir waxaa ka mida ninki la dhihi jiray alqafaal oo kabiirka ahaa qafaal lkabiir alimaamu alkhataabina wuxuu ka soo guuriyey koox asxaabulxadiid ka mida madhabkaa qabta buuri waxaa kaloo madhabkaa qabay oo sidaa ku tegay lilxaaja in loo jamcin karo shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah qaar ka mida culimmadu waxay leeyihin xadiidkani waa falkiisa waa laga tegay tirmidi iyo rag laa qabo laakiin lagama tegina a'immadii salafka qaar baa qabay muta'ahiriintiina qaar baa qabay ruuxu isagoon safarna ahayn socotona ahayn inuu jamcin karo lilxaaja lilxaaja lidaruura maaha daruuradu waa xaalad sii adag laakiin lilxaaja waa u jamcin karaa bisharti anlaa yattakhida dalika caadatan waa inuusan caado joogta a ka dhigan laakiin marmar bay ku qabsan kartaa maalan taasay qabaan macnaha xadiiskanay deliishanayaan xadiidkan ayay deliishanayaan oo nabigaa sameeyey bay lehin sal lla alay waslam ayib waxaa sidaa khilaafsan jumhuurta oo waxay leeyihiin lama jamcin karo ilaa cudurdaar inuu jiro sharci ah mooyaane xadiiskan cabdillaahi bni cabbaasna waxay kaga jawaabeen jawaabo ay ugu roon tahay inay yidhaahdeen jamcii nebigu sameeyey ibnu cabbaas uu sheegay ma ahayn jamac caadiya wuxuu ahaa jamac suuri ah jamca suuriga waxaa la yidhaahdaa waa in labada salaadood laysugu keeno wakhtiga ka dhaxeeya mid walba wakhtigeedii baa la tukanaya waana laysla tukanaya maxaa la samaynayaa tii mustaxaadada loo sheegay waay duhurkaad dib dhigaysaa wakhtigiisii ugu dambeeyey markuu marayo baa tukan markaad ka baxdayba casarkii baa soo galay casrkiina awalkaad ka tukato isla markaaba casarkii baad isu taagtay illan way isgalaan sooma saan soo marnayba yani tani markay sii baxaysaba tii kalaa soo gelaysa meeshaa ay isugu imaanayaan markaad midna wakhtigeeda ugu dambeeya ka tukato midna wakhtigeeda ugu horreeya aad ka tukato halka aad isugu keento ayaa waxaa la yidhaahdaa jamc suuri ah. jamac suuriyaa la yidhahda sidaasay mareen oo xadiiskan kaga jawaabeen waxay yidhaahdeen jamac ma ahayn salaada wakhtigeedii laga soo saaraye salaad walba wakhtigeedii buu nebigu tukaday sal lay waslam laakiin wuu isu dhoweeyey sidaasay marayaan waxaana ra'yigaas ama tafsiirkaa xoojinaya riwaayada nasaa'i alimaamu nasaa'i riwaayadiisa xadiidka cabdilahi bn cabaas markaad fiiriso macnaha way xoojinaysa oo wuxuu leeyahay sallaytu maca nabiy sal lay waslam waxaa dhahaya ibn cabaas alduhra walcasra jamiican nebigaan la tukaday buu yidhi duhurkiiyo casarkoo wada jira waalmaqhriba waalcishaaa jamiican maqhribkii cishahoo wada jira ahara alduhra wacajala alcasra wa ahara almaqhriba wacajala alcishaa duhurkuu dibdhigay casarkana waa soo dadejiyey ayib maqhribkuu dibdhigay cishahana waa soo dadejiyey lafdigaasi ka qaateen waana xadiis saxiixa jamca suuriga abuu xoojinayaa waxaa kale ku xoojiyeen ninka ibnu cabbaas xadiidka ka warinaya abushacthaa baa la yidhaahdaa camru bnu diinaar ayaa weydiiyey oo wuxuu ku yidhi abushacaaayow macnaheedu soo ma aha duurkiiy casarka duurkuu dibdhiga casarkana waa dadeji maqrabkuu dibdhiga cishahana waa dadeji soo saas ma aha saasaan u malaynayaa buudhi marka ninkii xadiiska warinayayba hadduu isaguna saa u maleeyey lafdigan nasaa'ina uu macnaha ku tusayo jamacu waa jamaca suuriya halkaasay jumhuurtu mareen oo xadiiskan jawaabtaasay ka bixiyeen jawaabtoodana jawaabo kalea laga bixiy haddaan sii dabagalla waqtiga lagu dheeraana laakiin iyaga laftooda looma sallimin jawaabtoode waa laga daba tegey oo waxaa ka mida ah ka daba tegey muxuu ahay rag badan uu ka mid yahay muxuu ahay alimaamu nawowi iyo shawkani iyo qolyal walow shawkani marka dambe madhabkan kale qaadanayo khaaabi iyo oo waxay leeyihiin jamac suuriya sidiisaba isagaaba salaada gooni gooni in loo kala tukado isagaaba ka xaraj badanba jamaca suuriga ah salaad walba wakhtigeeda la tukadaa dhaantaba maxaa yeelay waxaa adagba inaad hesho salaadani wakhtigeedu goortuu dhammaanayo tanina wakhtigeedu xilligu soo gelaya inaad isla fiirsato taasaaba mashaqaabay dheh aarkuna muxuu leeyahay araada anlaa yuxrija ummatahu marka hadduu jamc suuriya ahaan lahaa eh, kanaaba ka xaraj badan bay leeyihin jamcii mxuu ahay salaadihii goonigooni loo tukan lahaa tanaaba ka xaraj badan adiga warkeed masaladu masale dood badri ku jirta xadiidkan cabdillahi bni cabaas muran badan baa ku jira sida rooni waxa weeye in la yidhaahdo lilxaaja waa loo jamcin karaa laakiin caadaha ka dhigan shekhulislam ibnu taymiya aimada aan sheegnay siday marayaan ayaa fiican ama masalada ku saabsan roobka dartii ma loo jamcin karaa xadiidku wuxuu ku tusayaa in loo jamcin jiray xilligaa isaga walaa matarin lafdadaasaana laga faa'iidaysanaya walimaalikin maalik waxaa u sugnaaday buu yidhi fi lmuwaطa'i muwaطa'a wuxuu ku warinayaa kitaabkiisa muwaطa'a can naaficin wuxuu ka warin ana bna cumara cabdillahi bni cumar kaana inuu ahaa idaa goortii jamaca ay kulmiyaan salaadaha alumaraa'u madaxdu bayna almaqhribi waalcishaa'i cishaha iyo maqhribka dhexdiisa markay kulmiyaan filmatari roob dartiina ay u kulmiyaan jamaca ibnu cumar wuu kulmin jiray labada salaadood macahum umarada la jirankooda madaxda ayaa dadka tuujin jiray waliba aimatljawr bay qaar badanay ahaayeen salaada maqhribkiiyo cishaha markay jamciyaan roob dartii cabdilaahi bni cumar waa ku raaci jiray waa la jamcin jiray aarkaasi sidoo kale waxaa soo saaray ibn abi shayba waana aar saxiixulisnaad ah cabdulahi bni cumar radi allahu taala anhu inuu jamaca maqribka iyo cishaha roob dartii ah madaxda inuu ku raaci jira arrinta ayada oo la tukan jira ayb walilrami aram waxaa u sugnaaday fii sunanihi can abi salamata bni cabdiraxmaan waa taabici annahu isagu qaala inuu yidhi min asunnati sunnada waxaa ka ah. sunnada aan soo gaadhnay waxaa ka mida ah, idaa goortii kaana uu ahaaday yowmun maalin matiirun oo roob leh an yujmaca in kulmiyo ama an yajmaca inuu imaamku kulmiyo bayna almaqhribi waalcishaa cishaha iyo maqhribka dhexdooda inuu kulmiyo sunnaday ka mid tahay buui rajawaxaa soo saaray aram kadalika waxa warinaya ibn abi shayba bayhaqi fi sunan macrifat alaahaar wasunanna wuu ku warinaya macrifatu sunan walaaaar marka e, yani wuxuu kutusayaa inay inda salaf ay caan ahayd roobka dartii in salaadaha loo jamciyo ayib roobka dartii in salaadaha loo jamcinayana shuruudaha haba ku kala gedisnaadeene laakiin waa madhabu malik axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahwiya imaamu shaafici iyo abu thawr iyo hayrkood baa qaba ibnu mundir iyo bimacnaa waxa weeyaan hadduu roob jiro in salaadaha la jamcinayo ayb shuruudday ku kala duwan yihiin iyo asbaabta lagu jamcinayo oo imaam maalig oo kale saan soo sheegnayba wuxuu qabaa xataa hadday dhooba jirto waa la jamcin buu leeyahay mugdi jiro waa jamcin buu leeyahay aimo kalaa ku waafaqsan aimo kalaa ku waafaqsan hadday dabaylo jiraan qaar baa qaba shaaficiyadu iyagu waxay leeyihiin oo shardi ka dhigayaan xilliga salaada hore la gelayo iyo salaada dambe xilliga la gelayo inta u dhaxaysa waa inuu roobda'ayo waa shaaficiyada yacni salaadaha midda dambe markii la galo hadduu doono roobku ha go'o laakiin inta la gelayo waa in ay sababkiiiyo cudurdaarkii taagan yahay saas way macnaha almuhim waxa weeye ama xadiidka hore oo xaraj ummaddu inaan la gelinin oo araada anlaa yuxarija ummatahu iyo qawaacidda caamka ee qur'aanku taqriiriyey oo rafculxarajka ah ama aahaartan ku soo aroortay iyo xadiidkan min hayri matarin iyo aahaartaas saxaabada ka sugan ee salafka caanka ahayd ha noqoto kulli waxay faa'iidaynayaan xaaladda roob jiro ciliirigiyo dhibna jiro inuu jamacu yahay mashruucu yahay oo muxuu ahaayey cala aqali taqdiiri lilxaaja haddii loo cuskada xataa oo yani xadiidka cabdillahi bn cabbaas waa socon karaya macna baabu ljamci biadaanin waiqaamatayni min hayri tatawucin baynahuma wuxuu baabu yahay labadii salaadood la kulmiyo bi adaanin hal aadaan lagu kulmiyo wa iqaamatayn iyo laba aqimadood laba aqimaad min hayri tatawucin baynahumaa ayagoo labada salaadoodee la jamcinayo dhexdooda la sunnaysanin yani waxa weye labada salaadoodee jamcinayso mid intaad jamciso ta inaad sunnayso intaadan ta kala gelin dhexdooda inaad sunnaysataan laogole tan markaad ka baxdaba ta waa inaad gasho roob dartii in loo kulmiyo salaadaha ragga mucaasiriintaee diidan waxaa ka mid a asheekh eh, muqbil ibni haadi alwaadici caleyh raxmat ullah sheekh iree yamaneed eh, risaaluu leeyahay masalada marka dadka qaarkood baa sheikha risaaladiisa taqliidiya oo uun fatwadiisa uun wax ku dhisa wabitaali masaajidda roob dartii u jamcinaya salaadaha u arka inay khaldan yihiin arrintaasina arrin saxa maaha hadday noqoto sheekhna rag ka cilmi badan oo ka aqoon badan baa masalada qaba oo aimmadii salafkii aadan soo sheegnay hadday mucaasiriinta noqotona culimo sunnaoo ka aqoon badan baa qabta sheekh muqbil cali raxmat ullah oo ka mid ah sheekh albani ka mid yahay eh sheekh ibnu baas caley raxmatullah oo uu ka mid yahay eh sheekh sunnada ee ka aqoon badnaabaa qaba oo hadday noqoto sheekh iyo sheekh hadday masaladu aaaar noqotona lada salaf sida sheekh albaani caley raxmatullah uu leeyahay caam bay ahayd in salaadaha loo kulmiyo ma dardartii marka cala aqali taqdiir haddaadan adigu xataa samaynaynin ciddii samaynaysa ha u arkin inay bidca ku dhaceen cala aqali taqdiir waxaa tidhahdaa masaladu waa masalo khilaafiya adig qaado daarut haday qanaacadaada qaado laakiin ummadahani meel bay salka ku hayaan raad bay haystaan raadka ay haystaan bay ku socdaan khaasatan magaalada nairobi khaasatan xaafada islii wadcigeedu waa kasii xag jiraa keliya ta roob baa inoo da-ay keliya daad socda iyo dhiiqa iyo mugdi iyo tuug dadka ceejinaysa iyo wax badan baa isa saaran marka ciddii ummadda u samaysa muxuu ahaayey fududayn u samaysa li haadihi salkana meel ku haysaay lafca toobin kuma hayo ama ruuxii isagu khiyaarkiisa haaskaa qaadanaya isagaa iskale taa iyadaa la qasbi maayo wuxuu baabu yahay jamcin la kulmiyo hal aadaan lagu kulmiyo iyo laba aqimaad wuxuu ka wadaa labada salaadood marka la kulminayo hal aadaan baa ka dhaxeeya oo hore kadibna salaad walba aqimaad bay leedahay ayb qodobka labaadna waxa weye labada salaadoodee jamcinayso inaadan dhexdooda sunnaysanin can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalam nebigu sallaa wuxuu tukaday almaqriba waalcishaa ah, dadka qaarkood ishkaal bay keenaan oo waxay yidhaahdaan muxuu ahaayey masaajidka sigiska maqhribkiiyo cishaa umbaa la jamciyaaye duhurkiiyo casarka maxaa loo jamcin waay ilan muxuu ahaay dulduleel badan baa la raadinoo kolba meel baa yaa lagaa soo geli haddii duurka xataa ay mxuu ahaay roob da'ayo waa la jamcin karaa lanna ciladii baa jirta laakiin maqribka iyo cishaha bay ka sii daran tahay oo asbaabtu ka sii darantahay tahay saas isku mid maaha xagga mashaqada jirta marka la fiiriyo maqribka iyo cishaha waxaa dheer mugdigii oo a'immada qaarkood ay qabaan keligiibuuba sabab noqon karaa salaada loo jamcin karo oo waxay dheer tahay khatar kaleeto oo magaalada socsocodkaasay ku yara fayowdahay haddii xilli dambe la gaadho roobnada'aya waa la kala carari ruuxa maalinkaa socdo mar keligii lugaynhaya hadda waxa weeye wuxuu curdo u yahay wax walba soo amniyan xataa dhibkeeday leedahay marka maqhribka iyo cishaha kulmintooda saas daraaddeed aahaarta cabdilaahi bni cumar iyo a'immada iyo maqhribkii cishaha ku yimid marka ictibaar khaasay leeyihi maqhribkii cishaha saas way ayb can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya sal اllah alay waslam nebigu sallaa wuxuu tukaday almaqriba iyo walcishaa cisha bilmusdelifati musdelifuu ku tukay jamiican iyagoo idil uu isla tukaday kullu waaxidatin mid kasta oo minhumaa labada salaadood ka mida biiqaamatin buu ku tukaday aqimid salaad walboo labadooda ka midna aqimaad bay lahayd walam yusabbix muusan sunnaysanin nebigu baynahumaa dhexdooda walaa calaa iri mid gadaasheed oo minhumaa labada salaadood ka mida ah, midna gadaasheeda mu uusan sunnaysanin lam yusabbix baynahumaa dhexdooda muusan sunnaysanin walaa muxuu ahay calaa iri waaxidatin mid gadaasheedna muusan sunnaysanin oo minhumaa labadooda ka saas way macnaha xataa labadooda markuu dhammaystay tii u dambaysay gadaasheeda xataa ma sunnaysan ilanta hore hore baaba loo cadeeyey rawaa wariye xadiidka albukhaariyi baa wariyey wannasaa'iyu ayb xadiidkaa waxaa deliishaday labada salaadood ee la kulminayo hal aadaan inay leeyihiin iyo laba aqimaad waxaa ku tegay alimaam shaafici fi lqadiim axmed ibnu xabal alimaam ibnu xasmi ibnu maajishuun culimada maalikada ka mid a alimaam taxaawi shawkani baana xoojinaya saas way macnaha ayb xadii baa jira cabdillahi bn mascuud laga wariyo bukhaari soo saaray oo ahar ah oo cabdullahi bn mascuud inuu mid walba salaadaha wuxuu ku tukan jiray aadaan iyo maya laba aqimaad miya ayuu ku tukan jiray marka kaasaa qaarkood qabsadeen wacan jaabirin radi allahu tacala canhu ana nabiya sala allah aleyh wasalam nabigu sallaa wuxuu tukaday assalaatayni labadii salaadood bicarafata carafa ayuu ku tukaday biaadaanin waaxidin hal aadaan wa iqaamatayni laba aqimaad yani carafo labada salaadoodoo lagu tukanayo waa duhurkii iyo casarkii labadaasuu jamcinayaa jamcu taqdiim ayb waana midaan nidhi xataa xanafiyadu way qabaan jamca fi lmusdalifa duhurkii casarka jamcu taqdiim xanafiyadu way qabaan madaahibta kale iska baddaa wa ataa nebigu wuxuu yimid almusdelifata musdelifa ayuu yimid fasallaa wuxuu tukaday almaqriba maqribkii iyo walcishaa cishihii biadaanin waaxidin hal aadaan iyo wa iqaamatayni laba aqimaad walam yusabix mana uusan sunnaysanin baynahumaa dhexdooda uma kadibna uma dajaca kadibna wuu seexday xataa alaca alfajru ilaa fajr ku dhashay markuu cishaha tukaday wax salaad sunnaa isuma taagin waa salaatuleynna ma tukanin ilaa waagu baryay ilan habeenkaa waa yahay maalintaa hore o dhan la taagnaa marka musdalifa habeenkeeda waa la daalan yahay maalintaa ka dambaysana waa yowmu lxaji alakbaroo acmaashii ugu badnayd baa sugaysa dadka habeenkaa marka wuu iska seexan jiray nebigu sal lay slm ilaa waagu u baryo saasay sunnadiisu ahayd mukhtasarun weeye xadiidkani mid la soo gaabiyey liaxmeda xaaluu u sugnaaday wa muslim waannasaa'i ayaa wada warinaya macnaha wuxuu ku tusayaa marka labada tarjamada labadayda ba xadiisku waa faa'iidaynaya oo adaan iyo laba aqimood iyo inaan dhexdooda la sunnaysanayn wacan usaamata radi allahu tacala canhu ana nabiya sal allah aley wasalam nebigu lama jaaa markuu yimid almusdelifata musdelifa markuu yimid nazla waa degay gaadiidkiibuu ka degay hashiisiibuu ka degay fatawada'a markaasuu weysaystay fa asbaqa wuxuu dhammaystiray alwuduu'a weysaysigii uma kadibna uqiimat isalaatu salaaddii baa la aqimay fa sallaa wuxuu tukaday almaqriba maqhribkiibuu tukaday uma kadibna anaakha wuu fadhiisiiyey kullu insaanin ruux kasta baciirahu neefkiisii geel ahaa ayuu fadhiisiiyey fii manzilihi meeshii uu deganaa buu fadhiisiiyey fahno markii saa loo soo istaagayba gaadiidkii oon rarkii laga dejinin baa salaadii la aadaamay waa la aqimay maqhribkii baa la tukaday gaadiidkiina weli rarkii baa saaran oo lama dejinin awrtaiyo geeli lagama dejin markay maqhribkii tukadeen kadib baa waxaa la bilaabay marka in geelii la fadhiisiiyo ayb uma anaakha wuu fadhiisiiyey kullu insaanin baciirahu fii manzilihi uma markaa kadib baa uqiimat ilcishaau cishihii baa la aqimay fasallaahaa markaasuu nebigu tukaday sal lay waslam walam yusallimana uusan tukanin baynahumaa dhexdooda shay-an waxba muusan tukanin salaada uma dhexaysiina muttafaqun calayh ayb xadiidkan dambaa waxaa qabsaday imaamu shaafici fi ljadiid axmedna waa laga wariyaa oo waxay yidhaahdeen aadaanba lala imaan maayo laba aqimaad basaa lala imaana xaggay ka qaateen wuxuu yidhi fa asbaqa alwuduu'a uma uqiimat isalaa aadaan miyuu sheegay xadiidka usaama aadaanba ma sheeginba aqimaad unbuu sheegay labada salaadoodba waa loo aqimay halkaasay ka qaateen marka shaafici iyo keyrkood waxay leeyihiin aqimaad unbaa la samaynaya laakiin sida saxiixa ah ziyaadaa ku jirta xadiidka jaabir baa ziyaado wato in la aadaamay ku tusaya saas way marka ziyaadada xadiidka jaabir baa laga qaadanayaa hal aadaan iyo laba aqimaad ayib waxaa kaloo xadiidkan laga faa'iidaysan usaamat bnu zayd oo inoo faa'iideeyey labada salaadoodee la jamcinayaay inay isku xidhan yihiin shardi maaha saas wax yar oo faasil ah waa loo dhexaysiin mar alla markii ay salaadii maqhribka tukadeen bay awrtii geeli fadhiisiiyeen rarkii bay ka dajiyeen markaa kadib baa loo soo noqday salaaddii cisha marka fasliga noocaasoo kaleetaa dhib male labada salaadood ee la jamcinayo ayb wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan rakiba nebigu waa fuulay xataa ji'naa ilaa aanu nimid wuxuu ka soo fuulayaa bimacnaa carafa xataa ji'naa ilaa aanu nimid almusdalifata fa aqaama markaasuu aqimay almaqriba maqribkiibuu aqimay uma kadibna anaaha nnaasu dadkii way fadhiisiiyeen fii manaasilihim meelahay deganaayeen bay geelii fadhiisiiyeen walam yaxulluu mana aynan furin xataa aqaama alcishaa alaakhirata ila cishihii dambe uu aqimay fasallaa markaasuu tukaday uma xalluu way fureen ah, yani waxa weye fadhiisiinu geeli baa lasoo farfadhiisiiyey ama rarka ka waxay ahayd cishaa markii la tukaday kadib saasa sax waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan ata almusdelifata musdelifa ayuu yimi uma fasalluu waxay tukadeen almaqriba uma kadibna xalluu waxay fureen rixaalahum rarkoodii bay fureen wa acantuhu aniguna waan caawiyey buui uma kadibna sallaa wuxuu tukaday alcishaa cishii buu tukaday lafdigan iyo kii hore iskhilaafsan yihin sooma kii hore wuxuu ka dhigay uun gaadiidka waa la fadhiisiiyey sooma laakiin rarkii lagama dejinin kan dambese wuxuu sheegay waa la fadhiisiiyey rarkiina waa laga dejiyey markaa kadib baa ceshaa la yimi almuhim waxa weeye fasliga ama waxoogaa eh, eh, dhexgelinta shaqooyinka yaryarkaa la dhexgelinayo cishaha iyo maqhribka waxaan u jeeda labada salaadoodee la jamcinaya wax dhibaataa male rawaw axmed baa wariyey xadiiku waa xadii saxiix wuxuu sheekhu yidhi marka wahuwa xadiidkani xujatun waa xujo wuxuu xujo iyo daliilu yahay fii jawaazi tafriiqi kala geynta inay bannaan tahay bayna almajmuucatayni labada ee la kulminayo dhexdooda in la kala geeyo oo waxoogaa la kala saaro fii waqti aaniyati salaada labaad waqtigeeda dhexdiisa la kulminayo labada salaadood ee ta ta dambe wakhtigeeda laysugu geeyey labadaa salaadood in la kala saari karo oo loo dhexaysiin karo waqti ama shaqo yar loo dhexaysiin karo ayuu xadiisku tusaya oo uu daliilu yahay macnaha oo in dabada laysugu qabto inayna sharti ahayn abwaab ljumucati jumcadii buu baab u yahay albaab lwal altaqliid fi tarkiha jumcada ka tegitaankeeda oo aad loo adkeeyo ayb jumcadu waa waajib bilijmac khilaaf shaadaa ku jira daciifa yani caynan bay waajib tahay ama waajiba cayniya waay sida ibnu mundir iyo ibnu qudaama iyo ibnu soo guurinaya can ibni sacuudin radi allahu tacala canhu ana nabiya sala allah aleh waali wasalam nebigu qaala wuxuu yidhi liqowmin dad wuxuu ku yidhi oo yatakhallafuuna kadib dhacaya can iljumucati jumcada kadib dhacaya dad jumcooyinka ka hadhaya oo aan imaanaynin nebigu wuxuu yidhi sal ley waslam laqad hamamtu waxaan damcay an amura inaan amro rajulan nin oo yusallii tujiya binnaasi dadka tujiya inaan nin idhaahdo dadka sii tuji salaada uma kadibna uxariqa aan gubo calaa rijaalin rag korkooda inaan ku gubo guryahooda guryahooda raggaasoo uma kadibna uxariqa aan gubo calaa rijaalin rag korkooda raggaasoo yatakhallafuuna ka hadhaya ama kadib dhacaya caniljumucati jumcada ka hadhaya buyuutahum guryahooda inaan ku gubaan damcay buuri buyuutahumta waa faacilkii wa ayb waxa wariya axmedu axmed baa wa muslimun iyo muslim haddiiba nebigu sal lay waslam uu damcay dadka jumcada ka hadhay ee guryahooda iska joogay meelaha duhurka ku tukanaya inuu intuu cid kale salaada dadka sii tujidho kadibna ayagiiyo guryahoodaba inuu isku gubo hadduu hamiyey macnaheedu waxa weeye dadkaasi dembi weyn bay galeen dembi weyn haddaysan geli lahayna cuquubadaa nebigu ma hamiyeen qaar baa waxay dhaheen wuu un hamiye miyuu sameeyey kaasay keeneen te wuu un damcay laakiin ma sameeyey waxaa lagu jawaabayaa nebigu waxaan bannaanayn ma hamiyo waxaan bannaanayn nebigu sal ly sl ma hamiyo inay bannaantaha waxa lagu garan calashani wuu hamiyo ayib riwaayo kalena waataan soo marnayoo jamaacada ku timidoo waxaa ii diiday waxa weeyaan carruurta iyo dumarka guryaha ku nool oo ilaa waan ku gubi lahaa bu nebigu sal lay faa'idaynaya marka jumcadu inay tahay fardu cayn inay ruux kasta waajib ku tahay oo mukallaf ah oo rag ah oo aan musaafir ahayn addoon ahayn shuruudda soo socdo cidday waajib ku tahay baabka wxiguu kaga hadli doonaa wacan abi hurayrata wabni cumara anahumaa labadoodu samicaa waxay maqleen annabiya sal lay sl nabiga oo yaquulu leh calaa acwaadi mimbarihi mimbarkiisa mxuu ahay qoryihiis korkooda isagoo saaran waa jamcuud yani mimbarku wuxuu ka samaysnaa alwaax ama qoryo marka alwaaxda iyo qoryaha korkooda isagoo saaran nebigu sal lay waslam mimbarka alwaaxdiisa isagoo dul saaran ama qoryihiisa ayay maqleen isagoo leh layantahiyanna way ka reebtoomayaan walle way ka reebtoomayaanoo way ka reebtoomayaan way daynayaanoo way daynayaan aqwaamun rag can wadcihim ka tegitaankooda aljumucaati jumcooyinka ay ka tegayaan jumcooyinka ay ka tegayaan bay daynayaan aw ama amase hadday dayn waayaan layakhtimanna allaahu alla wuu shaabadayn calaa quluubihim quluubtooda korkooda quluubta inta la xidho ayaa la shaabadaynaya uma kadibna layakuunanna waxay ahaan doonaan oo ahaan doonaan min alhaafiliina kuwa moog oon waxbaba la soconinba laxdhugan col iyo abaar moog waay kuwa aan waxbaba la soconinoo adduuniya aakhiraanka masaalixdoodana aan ogayn kuwaasay ku darman doonaan rawahu waxaa wariya muslim muslim baa wariya waxay kutusaysaa xadiidkani marka hanjabaad weyn baa ku jirto dadka jimcooyinka ka tegayee fududaysanaya in ay ka dhalanayso inuu ilaahay quluubtooda xidho oo quluubta xidhideeda maxaa ka dhalanaya marka qalbiga haddii la xidho sharkii ku jirayna ka bixi maayo khayrna meeluu u mara maba jiraba xumaantii ku jirtay umbaa lagu qufulaya markaasaa weliba haddana khatmiga waxaa laga wadaa layahtimanna markii eh, shayga la doonayo inaan la furin marka la xidho kabid baa shaabad korka lagaga dhufta sooma mori ayaa korka laga saaraa marka si adag oyna furmaynin baa loo xidhayaa wara waxaa wariyey xadiidka axmedu baa wariyey wاnasaa'iyu min xadiiثi bni cumar wabni cabaas isagana sanadkiisu waa saxiix calaa sharti muslim wa can abiljacdi addamri walahu suxba ninkaasi saxaabi buu ahaa wuxuu leeyahay waxaa laga warinaya isagana ana rasuulalahi sl lay sl rasuulku qaala inuu yidhi man taraka ruuxii ka taga alaaa jumacin saddex jumco tahaawunan fududaysi darteedna uga taga ma aha daruuro ma aha inuusan yani waxa weye eh, ma aha inay dhib haysato ama dhibaato ee waa iskaba fududaystayba dan weynba kama gelin abaca allaahu alla wuxuu daboolayaa calaa qalbihi qalbigiisa korkiisuu daboolaya rawahu hamsatu baa warisay shantii baa warisay alimamu tirmidi wuxuu leeyahy xadiidkaasi waa xasan waxaa saxiixiyey ibni xibbaan xaakim dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albaani wakadalika waxaa saxiixiyey alxaafid ibnu sakan xadiikaasi waa sugan yahy waliaxmed axmed waxaa u sugnaaday wabni maajah min xadiii jaabirin xadii jaabir xaalu yahay naxwuhu xadiikaa mid la mida yani axmed ibn maaja waxay wariyeen xadiid jaabir laga weynayo kaasoo kale ah lafdigiisu waxa weeye kadalika waxaa soo saaray xaakime man taraka aljumucata alaaan ruuxii jumcada ka taga saddex saddex weeg wey macnaha min hayri daruuratin ah, iyadoo wax daruuroo ku kallifaysa aysan jirin wax daruuro ah. ama shay ku qasbay ayna jirin dhib haysto oo ku qasbay uusan jirin ruuxii saa uga taga tabaca allahu ala qalbihi saasuu ku imaanaya ayb xadiidkaas sanadkiisa waxaa taxsiiniyey alxaafid اlmundiri alxaafid ibnu xajar iyo sheikh albani waxaa saxiixinaya alxaafid اlbuusirina wuu saxiixiyey fi lmisbaax daara qutnina wuxuu leeyahay wuxuu ka saxiixsan yahay xadiidka ka horeeya abiljacdi laakiin labada xadii way isxoojinayaan ayb xadiidkani wuxuu inoo sheegay laba qayd cuquubadaasi ruuxa waxay ku dhacaysaa markuu kow uu fududaysi darteed u sameeyo tahaawunan xadiidka abuljacdi baa qaydkaa faa'iideeyey xadiidkan jaabirna qayd kaluu ku darayoo min hayri daruuratin kaasina wuxuu saaray ruuxii daruuro darteed uga taga waa jiran yahay maalan meel foog buuba jiraayoo dad ku waajibtay maaha aha xaalad baa qabsatay loogu garaabi karayo haddii uu daruuro darteed uga tagana ayadana waciidku ma qabsanayo qaydkaana xadiidka jaabir ba faa'iideeyey qayd saddexaadna waxaa faa'iidaysay dhowr xadiidoo iyaguna suganoo alaaa jumacin mutawaaliyaat saddex jumco isku xiga qaydkaasna waxaan ka fahnay hadduu jumco tukadoo tu kale ka boodoo tu tukadoo tu kale ka boodo xoogaa uu isku xijinta ka yara ka cararo oo uusan wixii xidhiidhinnin ayadana waciidka waxun buu ka baaqsan karaa laakiin waciidku wuxuu qabsanayaa markuu fududaysi u sameeyo daruurana uusan lahayn saddexda jumcana ay isku xigaan khalaas waa u dhammaatay marka su-aal baa imaanayso oo dee dadka meelo badan ku nool khaasatan waddamada reer galbeedka yurub iyo malaykanka iyo xaalado badan baa haysto marmarka qaarkood jumcooyinkaba ma imaan karaan harbadani maba tukadaanba jumco walaa jamaaca xataa ma tukadaan gonidaas warshadu iskaga qabqabo xoogaa yurbu ka siinhayaa salaadaha hadduuba tii waajibkaay tukada waaba dadaalay marka ma soo gelayaan jawaabtu waxa weye baabka inoo soo socdaa waxaan ugu tagi doonnaa yay jumcadu ku waajibtaa halkaasayna ku cadaan doonta hadday jumcadu dadkay ku waajibtay uu noqdo oo uu saa uga tagana waa soo gelaya waciidka haddaysan jumcaduba ku waajibinna oo uu galo dadka ayna ku waajibinna dee markaa waa ciidkuma qabsanayo hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbi wslem